alcashira sanadkii tobnaad min alhijra hijrada tumuxoogti haadihi maxaluha wa mabxasuha bucuusulyamani yaman andirawkoodi bucuusulyamani yaman daldan diraw hada maxaluhu wa mabxasuhu bisanati sanadii alcashirati tobnaad ya arsala rasuulu sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul shay diray caliya bna abi alib cali bin abi alib yadi ilaa qabiilatin qabiilo oo min ahli lyamani ahlulyaman kumid aya indiri waqaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam lahu li caliyin calama inganay sir socoy hataa tanzila anta ilaa ad kudegaaso bisaaxatihim binaansho sababsho kudegaas fadcu nweerin hum ahla lyamani ilaa qawli laa ilaha ila allahu laa ilaha ila allahu kagoolawsn kuweer fain gaaluu hadii erano nacam nacam eraan famur farhum yo far bisalaati salaad far walaa tabgi indalabtoy minhum yo gayra dalika salaa salaadas keersha i tawxiidkas keersha ay kudalabtoy walaa tukaatil anta nadegaalantoyhum qoomkas oo ahlulyaman e hataa yugaatilo ilaa koola degaalamayan kaada koola degaalamayan falama wasala caliyon cali marki deeray ilayhim ilaa ahli lyamani ahlulyaman ambike beeriye dacaahu rasul dacaahu aclan weeray hum ahlalymani ila lislam ilaa dukul islam anka weeri famtanacu reebtoomen waramo almuslimiina muslimiinta binabli gamunha kafarjiyen faxamala lmuslimuna waararen calayhim ala ahli lyamani waararen xataa hazamuu ilaa jibyan hum ahlalyaman jibyan famanaca huwa cala reebay kitaalahum degaalimokood ya reebay uma laxiqa cala kudabagalay hun goonki kudabagalay wadacaa caliyun ala weeri hun goonki an weeri ilaa dukuli lislaam ila lislaam ilaa dukuli islam islaamka law sheen kuweeri faajaabuu kalkun ajiibe waqaaluu meerena naxnu una calaa man duuliya korsho ena waraana gidalkanaadi min qomina tolkaana eh وhadii tangna صدقاaتna زkdan u tangna fakd kad minha صدقاaتi kad agalahi kad fafacl عaly ala sadiya fali uma raja عaly alaha nagd ila رasul rasulka ang nagdi sal الlahu عlيه وsلم fawajada عaly alahlhu rasulka ali bimakata fi makata kali fi xajat الwadac sagoodisi hatay ala sado loogi mana rasul marka xajat الwadac kumaankunka hajahala bahaaye usiya manga jareyamahakakooy wali rasulka xarmadiya xarmaditiseray hayti mana maya xarmati marki leri wali rasuullahi xarmadiyan xarmadiyeen uma bacta rasuul sala lahu alayhi wasalam ilahi rasuul shey yadiray mucaada bna jabal yadiri ilaa aclal yamani yaman waabow shey yadiri waaba ahay waab waaba musa alashcari yadiri ilaa asfalihi asfalil yamani yaman koofurtiya yandiri waawsa nabiyu nabo dardaarimihumaa caliyo mucaadiyo nayo abi aba musa yan dardaarimi alayhi salaatu wasalam bigowli gooli nabiyanka dardaarimi yasira walaa tucasira ka gooli oo dacwada fidiya waana fududaaya wn waana ulotaysan islaamka dacwadiis waqaala nabiy limucaadin mucaad inaka ngara inakaad mucaadaw satati inseedase gooman anseedas qoomkaso ahla kitaabin e faida jita adi inseesohum qoomkaso yadonseesa fadicun weer hum qoomkasan weer ilaa an yashhadu ilaayo kugilaayan laa an laa ilaha ilaha kalanjan ila llahu ilahi maahin وaنa محamada nabagi lamaxadbadin rasuul الlahi ilah ide sheegu giraayan fain adaacu hadi adiano laka bidalika kaas twxiidka king adian fakbiran kabrhum qoomkasun kabr ana allaha taala ilahi kad farala ini farlwelay alayhim iyo korsho farlweli hamsa salawaatin salaadiyaalay shanaka farlweli kula yawmin fi kuli yawmin walaylatin fi kuli laylatin fain hum adaacu fain adaacu hadi adian hum yo adaacu adian lakad laanta bidalika lmafruli king adian fakbiran kabrhum qoomkasun kabr ana allaha taala ilahi ad far lahu alini farlwele alyhim kalsho farlwele sadakatan sadaka farlwele sadakadaasoo tuukadu lagaado min akniyaaiim taajiriintood lagagaado faturadu hiya sadakad laradiya calaa fugaraain fugaraai fakiirintood korsho lakaradiya fain hum adaacu fain adaacu hadii adiyan humi adaacu adiyan laka adlaanta bidalika almafrudi king adiyan fa iyaaka may kin gudige wakaraahim amwaali maalyaalkooda kuwooda u wanaagsan iyo kin gudige maalka kan doorka engaado zakada wataki isku jar dacwat almadlumi lanla ulmi habaarshi isku jar dadn ulmidoy mayali lankada ulmi habaarshi dulma dhiyaayo fainahu shaniye laysa maane baynaha bayna dacwati lmadlum wa bayn allahi ana dhadi o maane xijaabon xijaab mahaane lanla ulmi doaadis ilahay dhadi olmakijar walagbale wa isku jar dadon ulmido eli asanat lcaashira min alhijra sanadki tumanaad hijrada yani bucuud rasuulka sala allahu alayhi wasalam dacwadiisa gudbiyaay ilaa sanadki sagaala lahadeeri sanadkasiy dad fatumaki dheedi kabacdi sanadki sagaalad yani walidhi hasheegni yani tan sanadki tumnaado kalkumbes rasuulka yadidiis baa dhawaati sala allahu alayhi wasalam hasanatu sanadi alcashiratu tumnaad min alhijra bucuus lyamani yaman dadandirawshe yamana dacwad dadandiri oo dacwada fidiyaayan fi sanati sanadi alcashirati tumnaadi arsala rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulsha diri caliya bna abi talib yadiri ilaa qabilatin qabilanti ka andiri qabiladaas oo min ahlilyamani ahlilyman kumide qabilat mudxij midxij yaleraay qabiiladaasan diri a waqaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulki may kagoolay lah licaliyin may ngaray sir yaa caliyo caliyow socoy hataa tanzila anta ilaa ad ku degaaso bisaaxatihim sabaso biardihim ardadiyo di ku degaas oos biardihim kinkobada sabaso iyo ardiyo ku degaas oo qabiilka meel deganyin meela degaansho inti ad kuseedaas hadii ad seed may walasay fadco n weer hum alqawma qoomkaas oo n weer maynka weerartay gabiladaassoy ilaa qawli laa ilaha ila hakalanjan ila allahu ilahi mahayn dirawshe golka kagolawshen kuwer wa ilaa qawli laa ilaha ila allahu laa ilaha ila allahu kagolawshen wer oo tawxiidka nigaran waay muxamadun rasuulullahi lajartla fain gaalu hadi kagoolaan nacam laa ilaha ila allahu kaingarang muxamadun rasuulullahi garang famur far hum qoomkas far bisalaati salaad far tukudade markaasoy walaa tabki indalabtoy minhum min alqawmi kudalabtoy gayra dalika atawxiidi wasalaat twxiidka fi salaata walanhayn kudalabtay ayra dalika almadkuuri la oo min atawxiidi salaati walaa tukaatil antaasa ladegaalamtoy hum qoomkaas xataa yukaatil qoomka ndi koo ladegaalamayan kaada koo ladegaalamayan falama wasala caliyum cala marki deeray ilayhim ila lqawmi qoomki deeriya dacaahum ila lislaami wa falama wasala caliyum ala marki deeray ilayhim ila lqawmi qoomki reer yaman fed yadacaahu aclam weray hum qoomka ila lislam ilaa dukul islam islam galowsheenka weri famtanacuu reebtoomena diiden waramaw toogadeena almuslimiina muslimiinta toogadeena binabli gamung ya ka farjiyen faxamala huwa faxamala lmuslimuuna muslimiinti weerareena caleyhim ala lqawmi qoomkia weerareene xataa hazamu muslimiinta inti kujibiyamu qoomki kujibiyan famanaca huwa ala reebtoomay gitaalam hadii marba jaban aragi horman kudabagalne gitaalam gitaala qoomi qoomki lidagaalmosoo kureebtoomi uma laxika kudabagali huwa cala hum qoomkiyaa heleelay kudabagali wadacaa huwa calan weeray hum qoomki ila lislam ilaa duhul islam islam galow yan kuweri faajaabuu ajiibeen waqaaluu may kakolen naxnun calaa man duul korkoodi ahaani waraana gadaalkan haadi oo min qawmina tolkaan kumide wahaadihi tangna sadaqaatuna sadaqadaa nuu seeren fakud gaas mina min asadaqaati sadaqad heshagaas xag allah ilaahi ashaygaas sadaqadaanu tangeha islaamni yani naxnu una wukalaau wakiilin yanu calaa man waraana dadki reednoo jaro wakiilanganu qoomkan uni wakiilang wa waqaaluu meerena naxnu una wukalaauku wakiilin calaa man waraana dadka degaal noojar iyo wakiilin a min qomina tolkaan e wahadihi tangna sadaqaatuna zakadan uniha arurini fakud kaad mina min asadagaati sadagada isay kugaad xagala ilahi isay kugaad safacala caliyun cala nasgiya fali uma raja caliyun alu soo geeli sugaayo haweda yah ilaa rasuulilahi nagadi sala allahu alayhi wasalam fawajada caliyan ale helihu rasuulka heli bimakata fi makata kaheli isoo xajatulwadaac asi bu ahaa fi xajatlwadaaci sugotiskaaskeya kaheli xajki rasuulka nkoorey nkudamboy yani meediya maka kaheli maki maki nkakooy waay uma bacata rasuul rasuulka marki dama diri sala allahu alayhi wasalam mucaada bna jabal fagihu hadi lumma umadamtana fagihkilankihay mucaadera iya diri caalimka ila ahli ila aclal yamani yamanko waa dhowshayan diri acl yaman mana waagowa ila acli yamani yaman waago shendiri aba musa wabacasa rasuul lahi aba musa diri alashariya ila asfali asfal yaman yaman hoostiya sheertiyan diri mana wa wa usana fi nabo dardaarimay huma mucaad iyo aba musa ayan dardaarimi alayhi salaatu wasalaam bigooli gooli nabiyan dardaarimi yasira fududaaya oo dadki marki dacwad ndeersiyasan fududaaya riyulasankuwelen walaa tucasira walsaitan fer oo saasu lanka daacad dacwada fidiya diinta fidiya maylan lambahanyaha ini fududeeyo oo ngulusayn waqaala nabina may kagolay limucaadi mucaad binu jabal may ngaray inaka ad mucaadow satati kooya seedas gooman gooman seedas goomkaadn seedas ahla kitaabin eho dinhaysadan ahlu kitaaben seedase nasaare ho nasaarin eho yani yaniyan seedas fa ida jita adin seeto hum goom kasoy fadcu nwerhum qoomkaas nwer ilaa an yashhadu ilahy kugiraaya nwer an laa ilaha ilaha kalanjarn ila lahu ilahy mahayn waana muxamadan nabagi la maxadbadiyna rasuulullah ilah idig shay kugiraaya fain adaacu hadii adiyaano lakakin adiyan bidalika almafruudi kana fardoeli kin adiyan fakdiran kabarhum qoomkaasn kabar ana allaha tacaala ilahay kad farada ilahy ini fardweley alayhim alalgoomi qoomka kafardweley kamsa salawaati shan salaadod kafardweli kula yawmin fi kuli yawmin walaylatin yom i laylo kasta yani labaatan far sac dhaadiyo shan salaadka fardoy fainhum fain abaacu adi adiyan hum iyo abaacu adiyan lakaad lahanta bidalika mafrulkin adiyan faakbiran kabar qoomkin kabar an allaha taala ilaahay kad farada huwa ilah ini fardoele alayhim alqoomi fardoele sadakatan sadaka fardoeli sadakadaasoo tuukadu iyo sadakad lagaado min akniyaahim akniyaai qoomi qoomka tanaadintood lakubaada adin milkalinjeena faturadu iyo sadakad raradiya ala fuqaraai fuqaraai lqoomi qoomkiyo ay e fakiirintii oday lagradiyo oo muslimiinta fain adaacu fainhum fainhum fain adaacu hadii adiyanhum iyo adaacu adiyan lakadlaanta bidalika lmafruulkin adiyan faiyaaka maykin kudigey wakaraa'ima amwaali maalyaalkooda kuwooda ugu wanaagsan markin kudige maalka kanfayla hadla tanfayla geerdo tanfayla ngaadoy wa wataki isku jar dacwat almadlumi lanla dulmi abaarsha isku e jar may wali fainahu shaniya laysa baynaha bayna dacwat almadlumi lanla dulmi abaarshay dhaadiyo iwa baynalahila dhaadiyo maane xijaab xijaab mahaanwa asilatun hadi asila mataa goorme arsala rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsha diri aliyan ali ila lyaman diri fi sanati alcaashira maada qaala rasuul sala allahu alayhi wasalam law li caliyin cali marki diraahiman ari qaala rasuul law li sir xata tanzila bisaacatin fadcuhum ila qawli la ilaha ila allah maada facala caliyum cali may fari bacdama bacda an wasala huwa cali marki deeray ilayhim ila lqawmi deeri falama wasala calayhi ilayhim dacaahum ila lislaami maada facala may fari bacda inhizaami acdaai adowki marki jaban bacdija may fari famanaca kitaalahum uma laxikahum wadacaahum ila lislaami faajaabuu maada facala rasulu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsi may fari bacda dalika bacda dalika bacta rasulu sala allahu alayh wasalam mucaada bna jabal ila ahli lyaman waaba musa alashari ila asfarihi ay maada qala nabiyu limucaadin mucaad may ngari qala nabiyu sala allahu alayh wasalam limucaadin inaka satati qawman ahla kitaabin faida jitahum ila aakiri fadcuhum ila an yashhadu an la ilaha ila allah wa ana muxamadan rasuul llahi taasaan ka gooli xajat lwadaaci sugootidki xajshay haadihi maxaluha wamabxatuha wa xajat lwadaaci sugootidki xajshay haadihi maxaluha wamabxatuha fi sanati sanadi alcaashirati tomonaad yaxaj rasuul sala allahu alayhi asalaatu wasalaam ilahay rasuulshay xaji xajatalwadaaci sagootiskii xajsheeya xaji wamacahu maca rasuuli rasuulka macashayni iyin tiscuuna sagaalun alfan min alfin sagaalun kun muslimiin alala jiran ila bacda fati maka muslimiinta islaamkaa galeen yadkuluna fi diin illahi afwaajan tan ilaahrin ilahay dintisaa ka aruure muslimiinti yo koox koox iyin kolku muslimiinti lankastaba rasuulka oo xajiya hajesi inkusudow ayko inkumagunaato lisara wal inisdayliye muslimiinta meelbaroogan sagaalon kun muslimiin aya xaajiyen wa wasumiyat xajat wasumiyat ilxajatu xajiyeedahay siwal magaaway xajat alwadaaci sagootisi xajeyelelka magaaway wa may wali liana rasuula sala allahu alayhi wasalam iya wadaca rasuulka sagooti fiha fi lxajat lwadaac almuslimiina sagooti laku yaabe eri sanadkan dambe intankakulung lagu arage eri rasuul lang arage lang araya dhii korteen db inyanantiinka aragnayadhi korteed isagooti mana waana taasa nagati walam yaxuj nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulshay macajeena ayraha ayra alxajati xajkaas keertay macajeen xaj oo waajiba xajkaas xaji rasuulka sala allahu alayhi wasalam waa xajat saasal sagootiskaasi saasal mari wakadaba nabiyu nabo wakadaba nabiyu alayhi salaatu wasalam ilahi rasulshay khudba fi carafata sagaaladka maalintii carafa bilaanka liloogiya khudbafi khudbat alwadaaci sugoodidki khudbadeediya khudbafi alati khudbadaas oo bayana almustafa sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulki cadeeyey fiha fi lkhudbati khudbada fiise aasaasa diini diinka aas-aasiyaal shay wa furuucahu furuuca diini diinka laamo shay ka cadday minha may kumid aha oo rasuulka adka ay dardaarmay oo hadana la fududaysadey minha may kumid aha minha min alasaasi asaas may kumid aha qawl nabiyi alayhi salaatu wasalaam ilahi rasulki goolshee kumid eh ina dima'akum dhiigiyaalkin wa amwaalakum wa ina amwaalakum maaliyaalkin calaykum korkin xaraamun xaarama sinkoyimid isin muslimiinta din ini lang muslime lang kala bishay deedi lang muslime lang kala maalshay gaada xaarama sinkuataarinti isin kulukulmaasan rabin kulukulmaasan manaa ilah kuximalasan wa ilaa antalko ilahi isin kulukulmaasan rabakum kulukulmaasan ina linisaa'ikum bilaadin may layina calaykum korkin xaqan xaqiiqi layin walakum isina may ladina calayhina cala nisaai bilaanto korsho xaqun xaqiye isugnaadi inama almu'minuuna mu'miniinta kulisho ikhwatun walaalyaal waayo walaa yaxilu limriin qof halaalman eh maalu akiihi walaalshay maalshay halaalman eh ilaa can dhiibi nafsin nafdiibshe nkalaal nagatama oo minhu min alimri imrihishay nafsisiib atamaahin kulukum isin dhamaantin liaadama aadam iyo insugnaatay وaadam aadamna min turaabin hariyal ku aburi ina akramakum kansiinka garan badan cind allahi ilaahi oroodis ataqaakum kansiinka obsa badan waay laysa licarabiyin lan carabi e man sugnaane fadlon fadlo calaa cajamiyin koo cajam lang nisbay kolshay fadlo makule ilaa bitaqwa taqwo fadlo kakula halumaayen wa fi yawmi carafata carafa maalinteediya nazala mee degday aayatu ikmaali diini diinka dhimaystirowshay aayadeed yaa degdi wahiya aayadeede gawluhu gawlullaahi tacaala ilaahay golshay waay alyawma maalintan xaadarka aye akmaltu ana kamileer ilaahay lakum isinsiin dhimeystiri diinakum diinkin siin dhimeystiri waatmamtu taam weelay calaykum korkima taam weelay nicmati nicmadaysinka taam weelay waralitu raal lahaaday lakum isin al islaama islaamka sinka raalla nagdi diinan min diinin diinka sin raalla nagdi waa wabacda an adda rasulu sal alayhi salaatu wasalaam ilahay rasulki maki gududi bacdishe manasik alxaji xajka acmaalis gududi bacdisha ya rajaca lmustafa sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsha ingnagada ila lmadinati madiniya ingnagadi bacda an aqaama rasulu rasuulka marki nagaadibi makata maka cashrat ayaam uma bir nagaadi bacdishe xajatulwadaaci surosisi xajay hadihi maxaluha wa mabxaduha fi sanati sanadi alcaashira oo may waa dhalaso beerba abuuro reerti sooba kartamay go miri goobsade rasuulka sala allahu alayhi wasalam dacwadii oo shaleedis bese makala ku saari oo shaleedis bese ilaahay naba kuweelay oom oo sanam caabudaayo sadi boqol meeli oo diinta tilmaamay oo kacbadii e sadi boqol yani waa kay liidun sanam in yaalaan laaku dhahbi ya inti sanameedi kulli hatirtiri bulugti ha daahiri iyo geedi shaleedis yani kalku kumaan kun todoba kun yadin yaalshay sulun oo muslimiin iwa kalkun beetisan karti wafnaasi yani maylere idaa tama shayun shay hadi taam nagdo bada'a nafsuhu alere shay hadi taam nuqsaan shay habilaawle kalkun ma hadi marba rasuulka sala allahu alayhi wasalam yadkuluna fi diin illahi afwaajan balen marki da mayligu dabageliyey fasabix bixamdi rabbika wastakfirhu inahu kana sawaaban kalkun cibaadada badiy kalkun oo marba intaam nagtay ma aha kolka cibaadad badi kaatimada kinsubato cibaadad badi wa kolka yani waaki muslimiinti sanadki tumanaad dacwadii rasuulka beerti hafalaay gooyow sheelao kolka yani untiisa dacwadii akudbiyaay jeeka mayba suurtagal nagaday oo alla subxaana wataala suurtageliyey kumaan kun oo miil rasuulka laku aragawlawaayo yani sagaalan kun muslimiin a hajiyan sanadki tumanaad taasna may daliilin ataa kolka inay rasuulka yani adawaatay tiiradiis adawaatay fi sanat alcaashira xaja rasuul alayhi salaatu wasalaam ilahi rasuulka xaji xajat alwadaaci sugootisi xajeya xaji wa macahu maca rasuuli rasuulka macashayna iyin tiscuuna alfan sharay marki fatu marka haytay oo ciidankan kafadanaay maka lagobsadaayo mega ahen tuman kun ahaay tuman kun lamaayo jeekan waa ko hal sin mal tumun lama sina laylagoog dacwada islaamka si infaasti lama sina dhasiyo yani walia haji waakay sagaalan kun i weli walku badan hajiya lagalibilaan le lan kastaba rasuulka sin haji awlay arag leyi mana saas daraadiye manaha acmaalla lasuubiya sida salaada oo kale iyo soonka oo kale iyo zakada oo kale aimada badana hadiyo khilaaf fadhiye khilaaf fadhiye salaada tansalan tukade hanga buriye hangma buriyo wal badan khilaaf fadhiye laakin xaj ka badana maaragaas khilaaf anung madhiyo may waali intun muslimiin aye hinba iskalahaayeen rasuulka si ina ibaadeysado kolkan kulishoreed sidi soo kale ina ibaadeysadi fiiriyaayeen aragaayeen taas daraaji anun khilaaf dun badan hajka macnaa maya intankumankun si in haji fiiriyaayeen majiran kolkan kulisho iswaafagan waafagoola in badin khilaaf madiyo laakin maybu aha khilaafka salaadi iyo soonka iyo zakada i hajka iyo nikaaxi walaagaso khilaaf kalasheno saxaabiga ana sax dheeriya li kona saxas rasuulka ku dheeriya li lamadii saxaabi ba iskhilaafeen kolku nuudiya konu magununl lamadii saxaab ba iskhilaafaya kolku iskhilaafre mila aimadi on mila kubaaba mila kukoya laakin xagseo khilaaf madina hal tooka rasul sugan fiiriyaaya ya aragaayeen sidi la kolku axaadiis in lahanguri mana shal badanaado dadka hanguriyan axaadiisda jaabir oo kale jaabir xajka eedn kusheekoy qaabki rasuulka maxajiyay xajin gududi mana xadiiska olmado aimada eedn gurinayaayan wasumiyat walmagacaawi hiya xajkantan ee xajatalwadaaci sogootis hajlka magaaw lima maylanka magaawiy liana rasuula sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulka iya wadaaca huwa rasuulka sogooti fiha fi xajat lwadaaci iyo almuslimiina sogooti maylaku yaabeere sanadkan damdantin iskarag nabii korteeri ee cibaadada oo gaadoda yani waa sidaan xajka cibaadadan gududow khuduu canii manaasikakum er rasuulka cibaadada noogaadda kudugaada ani anigay manaasikakum acmalin anoogaada si anang cibaadaysdaiyaari mano wakadaba nabiyu alayhi salaatu wasalam walam yaxuja nabiyu nabag maxajin ayraha ayra alxajati hajkaas leertamaajin a wakadaba nabiyu laba bilood sed bilood rasuulka sala lahu alayhi wasalam xajkahooda gudidi lisajaaiyati geeriyooday oo mawluud bili hataa moodan iya geeriyooday wakadaba nabiyu alayhi salaatu wasalam ilahay rasulsha iya khudbaafi yawma carafata carafa maalinteediy khudba xajat khudbat alwadaaci suguutiskii khudbadiis alatii khudbadaas oo bayana nabiy nabag cadaayay fiya fi khudbati khudbada datiya ka cadaay aasaasa diini diinka jiridyaalshay diinka aasaaskii hoose jiridyaalka ka cadaay i wa furuucahu furuuca diini diinka laamushay kor hoosna cadeey aasaaskii kor en cadeey walbadana yani khudbayaalkaas ka cadeey hada hadalka sheekhan ingaabiyahay waliree kugobadahay laakin welin kumuhimsan e gobli mana dhiigasan kumuhimsan dadka dhiisola ilaali oo rasuulka dardaartis yani waa kay ata may kumid haayay dhiigas dhiigas inala ilaali maalka muslimiinta nala ilaali minha may kumid aha qawluhu qawl nabiy alayhi salaatu wasalaam minha yani may kumid aha minha min al yani min alkhudbati e minha min alkhudbati khudbad may kumid aha qawluhu qawl nabiy alayhi salaatu wasalaam ilahay rasul shay gool shee kumid e oo kagooli ina dima'akum dhiigiyaalkin wa amwaalakum wa ina amwaalakum maaliyaalkin xaraamun xaaramye calaykum korkinsin ku hadan eri lang muslime dhiigshay amtaabaten walow ido mugsha bahaate jeediden lang muslime maalkinan gaaten xaaramasin ku in eri inti intew inti ad rabiga kulkulumaaso kudhimadaasua ilaa miile wacbud rabaka xataa yaatiyaka alyaqiinu ilaa an talgo inti kulkulumaasan rabakum rabigin sabigin lakuluntaano reed diig muslimna kabtaan weln arirog sala allahu alayه wasalam ina linisaaikum bilaantin maylahina calaykum korkin xagan xagya kalayin walakum isingna maylatina calayhina nago korso xagun xagya kalatin lama xagsha ilaaliyo a yoona xagila kaleyi gududen bilaanta isingna xagi bilaanta sin kaleyin gududaay rasulka sala allahu alayه wasalam inama inkalmahane almu'minuuna muminiintu walkalmahane maylay waa ikwatun walaalayaal waaye akuuka lanka muslim hooba oh, muman ay eh. ma firiyaas mudug ma firiyaas wa kale ma firiyaas keliya may firiyaas orta muman eh, ahaa sabka kila garaaya eh, kila tukadaha jamaacadi jamcada kila xaadiraya muslim ma ah, ahaa bes walaalkaw walaalka fi diin iyo diinta walaalkii lay tawxiidka islahaysatan meel dheer hariirkin edansanaywa hariir dheera islahaysatan tawxiidka islahaysatan wali kale gaabo gaabo ee hoostanka jar mal fiiriyaw bes walaalnimadaas oo tawxiidka islahaysatan bes ee la fiiriye walaa yaxilu limriin qof halaalman eh maalu akiihi akil imrii qofka walaalshay muslimka e maalsi halaalman e wa ilaa can diibi nafsin nafdiibkeeda halaalan keeto ma naftaas oo minho min alimrii gofka sheg u ahaati naftis nafdi dhiib maalkiisaas dhaas masikal halaalmakinka e wa inaad khiyaanta halaalmakin e inaad dhagarta halaalmakin e inaad maalshay tarigi hado sugnamaka gaada halaalmakin e yani wa ilaa can diibi nafsin wa o usuubki loo goriye kasi kulakum damaantin biaadama aadam iyo isin dhong usugunaatin a kan midoob kan yani waa kay gaduudum kan cadaanke kulukum liaadama rasul sala allahu alay wasalam oo kulisha maylayla kujeeda abuna aadam waaadamu aadamna makhluuqun wal abuuray min turaabin arila ku abuuri oo unu dhong dadka dhamba abnaau turaabiya lai awlaada yani ari dadali arada nga hadan hadhowti aradi laylakanagade mana minha khalaqnaakum yar ilahi wa fiha nuciidukum wa minha nukhrijukum taaratan ukra aralay sinku abuurni hadan aradiya singnagaan hadan aradaa sinku biyaan aralay dadali manaa sida ya hadhowti hadan yalay lagsig abuure hadan yalay laa ku dahe ina akramakum kan siin karaan badan kolku ilahay agdis ofka miisanka laga saaraw ma ilahay nin tilmaamo kanga midoob e kanga surugdalon kanga surugbe ma eh ilahay agdis may lakafiiriye miisanka kofka giimaka lahaado kore taqwadaas bes ina akramakum kan karaan badan cind allahi ilahay orodi karaan badan atagaakum kan siinka ofta badan wa laysa licarabiyin lang carabi e mansugnaana fallun fallo mansugnaana calaa cajamiyin cajami fallo mansugnaana wa lanku cajami e fallo makule ilaa bitaqwa hadii fallo makulahaado taqwa islakoy maayo oo ilahay may laytasmiisa may taqwadaasi hadii taqwo ofka xasala ida xasala taqwa xasala kulu shayin taqwada eedan geyma badan hadii ofka taqwa xasala walkasan xasalaaya walkasa fudeedan nagdaay ilahay fudaaya wa fi yawmi carafata taqwadana meelinka gaaban culamada fasir badan ka fasireena maybu aha yani wa kay wal alwali ilahay awaamirtis oo ilahay ka farin ad gudubta wal ilahay koo reebin ad kureebtoontu mana oo meel ilahay koo reebi adakinka aran meel ilaahay ki yani kafasaxay weelka arinaki araga taasu tagwadana mana wafi yawmi carafata carafa maalinteediya nazalad na hadegday aayatu ikmaali diini diinka dhamaystirow shay aayadeedi hadegdi wahiya aayadiyade gawlu gawlulahi tacaala ilahay golshay waay alyawma maalintan tan eye akmaltu ana kamilay lakum isin diinakum diinkis idin kamili diinkingekas in dhamaystiriya ilahay waatmamtu ana taam calaykum korkinga nicmati nicmadaysintaam weri waraditu raalahaday lakum isin alislaama diintan islaamka aya sin raala nagdi diinan min diinin dhagan dhagan kale sinka dhaga ma kortan male ilaa diinta islaamka dhagantan maayo taasa raala sinka nagdi er ilaahi kolka wal ilaahay raala dadkala nagadi layfayle wal kala diin iyo wal kale ini lagu weydime diinta islaamka wal kufayla ma jarto ilahay nin sheegi taasa sinka raala nagdi er ilaahi bes yani waa masalan ti erayo maki aayadan tan ahdegdi eh lanko yahuud cumar lakulmay mere cumaraw walahi aayada oo qur-aanka kumid ah, oy hadii un hadidaga fadi maalintaasay ciida kuwaa laga fadmiyeen cumar mere maal may aayadyeeda aayadsew yel alyawma akmaltu lakum diinakum aayadyeeda wel oo una yahuudna un aayadaas lanidii fadi maalinteeda ciida kuwaa laga fadmiy sanaftaas ciida kuwaa laga fadmiye bes cumarna meeray kaste wel aayad meelakadegdina kaste rasuulka marka kadegaasi sacdeedan ogaay maalinteeda waa ciidahayti mana ilan carafiha degdi carafin islaamka idinkuinaytaybo ciidaan rafabalere yani idinkuinaysaybo kolka ciid kalelkuaamale waa ciid waaba etaba manaha islaamka lama ciidood lay gaban ciidaas carafi iyo nayo ciidulfurung lamadaas ciidood lay gaban wa bacda an adda rasuul alayhi salaatu wasalaam oo yani waa kay masalan aya aayadan marki la addeji yani waa masalan cumar yani ooyale may abubakar ooy abubakar o maylooya sal maylooya ere aaydantan ma ishaarahat rasuulka dhimashadiisa ishaarahate sala allahu alayhi wasalam may walay shay hadii kaamil nagad naqsaan adirasaasel kol hadii marba aayad oo aayadi sin kamilay murtinta nicmada tin taam waliler kalku fabacda dalika annuqsaanu laywari kalku ini rasuulka ini dhimada lay kalku gadaal gadaal laantareer laywari mana sidya nagati waan وبعd an ad rasul alyh الsalaatu وasalam ilahi rasulsha marki gududi bacdisha manasik alxaji acmaal alxaji xajki acmaalis marki gududi bacdisha waa rajaca nabiy nabag nagdi ila madina ang nagdi melikakoy madina nagdi bacda an aqama nabiy nabo marki nagaadi bacdisha bimakata marki nagaadi bacdisha casharata ayaam sunun bir nagaadi inti acmaali gududaayo a asilatun mata kanat xajat lwadaac fi sanat lcaashira لماذا سميت الحجة بهذا الاسم مغاغ حجة الوداع لم أرد لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ودع فيها المسلمين ولم يحج غيرها ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ميفل وخطب الرسول عليه الصلاة والسلام يوم عرفة خطبة الوداع التي بين فيها أساس الدين وفروعه ماذا نحفظ mayku xifdiyaan minha min alkhudba khudbada dheeraysa laakin may kumid aho laacibdi minha qawl rasul alayhi الsalaatu wasalaam ina dima'akum waamwaalakum xaraamun calaykum ilaa an talqaw rabakum taasa kumid awa walilaa xifdi badiyin maada nazla alayhi الsalaatu wasalaamu may hakadegi yawma carafa nazla alayhi الsalaatu wasalaamu fi ywmi carafa yani naزlat aayat ikmaal الdin wahiya qawluhu tacaala alyawma akmaltu lakum ila alaya alaya mataa rajaca rasul alayhi salaatu wasalaam imnagd ila madina imngnagdi bacda an adda rasul alayhi salaatu wasalaam manasik alxaji rajaca ila lmadina wakama qama bimakata bacda alxaji cashrata ayaamin xawaadiu haadisan xawaadiu waxyaalaha derisen wa fi sanati sanadii alcaashirati tomunaad iwa sanadii qablaha qabla alcaashira caashirada hortiya haadi sanadkan tumunaaiki hor ku jartay sagaal haytiba kaurad may badadeena wufud lcarabi carab wefdiyaalshe waa badadeen wa kaurad may badatay wufud lcarabi carab wefdiyaalshe badatay wadakala naasu dadkiya galeen fi diin illahi ilahay diinka iya galeen afwaajan haalayin jamac jamaaco fawji fawji jamac jamaaco haalayeyin fa min alwufudi wefdiyaalka may kumid aha banu xaniifata reer banu xaniifiya kumid eh qabiilki reer banu xanif leray ay yani wa kay masalan ba andalaben jamacatu musaylimat lkadaab musaylimat lkadaab lanki leray oo rasuulka bacdishay nabanama sheegadi oo abubakar lan la degaalamay marki demb abubakar ciidinshay dilen lanki sugaha jamaacadiisa kumide eh. wakad aslamuu islaamin ila musaylimat lkadaab ma ahin fainahu ina musaylimata musaylima lanka leraw iddaca nubuwata nabanima sheegay islaamka gari ridaawi nabanima sheegay marki demb wa sididaasakadhama daca rasul alayhi salaatu wasalaam ilahi rasulshe ye yani wa kay wadaca rasul yani rasuulka sala allahu alayhi wasalam ye weeri wafda nasara najran magaaladi najran leraa yamanka yaali nasaarti degaasi nasaartas wafdigoodi an weeray ilaa dukuul islam an kuweeray faabo diiden wagaalumeeran kuna unaanay muslimiina muslimiin ya gablakumortin haani wadaan dadin haytana injil haytan yelan faqala alayhi salaatu wasalam ilahi rasulsalaam lilwafdi may ngaray yamnacuku maysin kureebey min alislaami min dukul lislaam islaamka kalawshay maysin kureebey talaatun sidwalhaas cibaadatukum cibaadadiim asaliiba kristaan calaamatu kristaan caabudaasan i waaklu laxmi lkhinziiri kerkeri hilibshay aamowshay i wazacmukum sheegashidis ana lilahi ilahi inilaya waladan unogley sheegadaasaan ana sasin kureebeeri faqaalu meereena law lirasuuli mengareena hadii oo ilahay waladan lahayno faman mil cisa eren isa lamid eh lan kasteb aawa liya isa awsha aaw eren o isab yani wa masalan ilahay waladan lahay isi onogsha eren mana ilahay isi onogsha eren subxaanahu watacaala ilahay kudahirsinya aha walad man sugnaane yani faman mil cisa eren isa ay lamid eren eh hoobsaasa silan kas awba liya isan awsha ilahay la awsha e maahint eren kuliga huwa ah, wal abuure ciise min ayri abin awlaangala buri faanzala allahu tacaala ilahay maadijey fi dalika alqawli goolkas iyo ku goolen xujadaas diken maadijey ina masala ciisa ladi ciise oo kale ind allahi ilahay ardi soo fadaasaan kamasali aadama ka ka sifati aadama aadam oo kale waadi ilahay khalaqa huwa ala abuuray hu aadama abuuri min turaabin hare lay ku abuuri uma qaala ilahay maylay kugoolay law liaadama ilan eray kun ahaawlan eray re fayakunu huwa aadam abahaali وبaعda dalika markaas bacdigeed iyo rabo raalaadeen بdaa اjizya iسlaamka magalano lakin jizy dhiiban jizy karaalaaden fi sanat اcaashira lati sanadi وsanat lati sanadi fi sanati sanadi alcashirati tumna i lati وafi sanati sanadi alati sanadaas o qablaha qabla sanati sanadaas orti haatiya kafurat may badatay وfud اlcarabi carab wafdiyaalsay badadeen وadakla الnaasu dadkiya galan fi diin الlah ilahay diintiya galan afwaajan halihim jamac jamac fa min alwufudi wafdiyaalka rasuulka islaamka galen may kumidaha banu xanifata qabiilkao banu xaniifa leeraw jamaacatu musaylimata musaylima jamaacadiisu alkadaabi been badneegha jamaacadiisu a wakad aslamu islaamen yoogi gabiilkiisugahay banu xaniif leerahay ilaa musaylimat alkadaab musaylimat lkadaab maahin fa inahu ina musaylima musaylima lanka leeraw idacaa huwa musaylima sheegaday annubuwata nabanimo sheegadi murtada nagday nabanimo sheegadi wa ee rasuulka bacdisiina naba majarnay falaa nabiya bacdiki alaayahati naba ki yani waki masalanba oo rasuulkan kadumbo inama bucisto liutamima makarim alaklaaq tirayo anin dumboyeri makarim alaaq lan kala gadaalkay tamwelawmala ani tamweliye nabana gadaalkay makoya markaas saasaas been sheegadi naba naba sheegadi murtad nagdi usoo murtasidin ay qoomshay banu xaniifa sadan badiyin reen qabiilnimo inta reen macnaha iyo nayow lankana beenalow e unuran iyo ninku kheer badan aren lanka oo mular mular lanko kumid e run sheegaw rasuulka najeedan sala allahu alay salam mular kiidiyo run sheegaw qabiilka mular eeraw kiidiyo run sheegaw yani may kujeelna ereena kiidan been sheegaw qabiilkan ehsaan macnaha miidungan horkay yani waa kay murtadiinga kuwari goomshay marki dem abubakar radi allahu taala anhu yala degaalama doon aragaan mana ilaa u tacdiigatlmood ba kudil tacdiigatlmood malilay beertigerin mila usi usunlakadili goomshay nilka baabi fainahu iddaca huwa musaylimo may sheegday annubuwata sheegay wadaca rasuulu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsha weeray wafda nasara najran magaaladii najran era yaman yaali yaman kumid hayti nasaartiyo wafdigooda oo rasuulka nkohen an weeri ila islam ila dukul islam an kuweeri saabo diiden islam makalaano eren waqaalu meerena kulnaa unaani muslimiina muslimiin yahaani qablakum isin hortinba muslimiin hayne injiil haytin erin injiilin he waaba tanla nasaki bu diiden programanka faqaala alayhi salaatu wasalaam ilahi rasulsha may ngaray lahum lilwafdi wafdigi may ngaray yamnacukum maysin kureebay anwaduga min alislam min dukul islam islam galowsha maysin kureebay salaatun sid walaadiyasin kureebaseen sadidi waa tomay waa cibaadatukum cibaadadin caabudowkin oo asaliiba kristaan calaamatu kristaan caabudaasan saliib caabudaasan saliibka istilaabka ah oo yani kasamaysadaayan oo katiinadi meelo kadajisadayan saliibkasa caabudaasan gari i waaklu lami lkhinziiri karkari hilibsha amawshay karkari hilibsha amasangasan yagan diinti madhikaan i wazacmukum sheegishidin waay ana lilahi ilahay inilay waladan walad lay subxaanahu watacaala ilahay kudahirya walad ma leh walam yakun lahu yani wa lam yalid walam yulad waa ilahay ilahay walmaalna maanmaln walam yakun lahu kufuan axad wazacmukum sheegishidin waa ana lilahi ilahay inilay waladan unug lay sheegdaasan faqaalu nasaartime erena lah linabi ma eren haye faman mil cisa eren cisa ilamid e oobsaas adi cisa ilamid eren manaa cisa awlaanga ada iri kulida huwa cisa wal abuuray min ayri abin awlaanga la abuuray awlaanga la abuuray awlalay maahin suaalu mana awaliya ilahay awisha eren subxaana watacaala faanzala allahu tacaala ilahay maadijey awlaanlay sheegasanako aw iyo habanglahan waa ku ele faanzala allahu tacaala ilahay maadijey fi dalika alqawl goolkaas yo ku goole ina matala cisa ciisa sifidiis cind allah ilahi agtiisan ka sife kamatali aadama ka sifadi aadama aadam sifidiis oo kale wa hadda aw mlalablidin ahaa kokudaron waa koler maylere yani wa ka masalan tashbihu garibin biakraba minhu walale garib oo la misaaliyo ko ku akrabsan misaali yo aw malaylamerneha ko aw iyo hakan lahanekan ay kuwaran ba leri mana ilahi lama abuurne lanki aaw iyo haq lahayna ilahay hadii abuuri kan oo aha layle ilahay abuuri karo awoodis kamil wa kalku yani sidiya la tusideed tan ba kuqaribsana lel dadka banu aadamka sadinka faran giibsamaaya lan aaw iyo haba le waa kay kaas mawjudin unudhanku aaw iyo halay in lang aaw layle lang aaw layle ho ahan lay isun may umuna hawog damay lku aburi adam fertis lku abur aw aw layleta adam fertis lku abur aw layle in aha layle ho aw lahay nabilahi ciisa in lang aw iaha walbang lahay abuna adam macna afartaas adgan gebsumaan wabacda dalika markaas bacdigeedi yani kolkun reed uma qaala lahu taala ilahay menka goray lahu li ciisa man awar kun ahaaw fayakun huwa ciisa reed haadiliba وبaعda dalika اmaذkur marki aayadkaas laatiji badise wa rabu raalaadeen bicdaa jizya jizi dhiibo wadankaan oskuroogana jizi dhiibana karaaln asilat hadi tan asilatn ti suaalew mataa kafurat emebadati wufud lcarabi carab wafdiyaalshe emebadati fi sanati alcaashira iwalati qablaha kasurad badatay wufud lcarabi carab wafdiyaalshe cala rasuli rasulka xaadir ayan sala lahu alay slam emebadati fi sanati alcaashira walati qablaha man minhm man ay minhum min alwufudi ay kumid e eh. fa min alwufud banu xanifa kumid eh. ay wafdin wafdi me daca rasul alayhi salaatu wasalam hum wafdig an weri ila islam an weri ay fa yani ay yani wa kay masalan rasuulka an weri may wa wafdu najran wafdu nasara najran layde yani mada qala rasul saabo yani wa diidena yani saas ay wafdin dacahum rasul ila islam saabo diiden hanasu wafdu najran layde mada qala rasul alayhi salaatu wasalam ilahi rasulshinengali qala rasul sala allahu alayhi wasalam yamnacukum min alislami talaatun ila akhiri saasan ngari mada qaalu law rasulka may ngaren faqaalu law faman mitlu cisa ngaren mana khulaasatu sanati alcaashira sanadki tumunaad warsha kooban min alhijra fi sanati sanadi alcaashirati tumunaad iyo arsala caliyu cali bin arsala nabiy nabag diri caliya bn abi taalib diri ilaa qabiilatin qabiilin diri qabiiladaas oo fil yaman yaman kasugnaadeen wa amara nabiy nabag amrayo yani aba cali bin abi taalib rasuulka amri anlaa yuqaatila huwa cali nin ladegaalangne hum qabiiladaas ladegaalan hataa yuqaatilo ilaahy kuladegaalamayan wa cali kuladegaalamayan fakatalo marki dam ladegaalamayn huwa cali ladegaalamayn wakatala caliyun cali ladegaalamay hun goomki ladegaalamay hataa hazama huwa cali ilaa kujibi hun goomki kujibi uma daca caliy weri hun goomki faaslamuu islaameen wafiha fi sanati alcaashira sanadka tobnaad dadi wa arsala nabiy nabag diri alayhi salaatu wasalaam mucaada bna jabal iya diri ilaa acla lyaman yaman waagow sheeyan diri waaba musa alashcari ya diri ilaa asfari asfari yaman yaman sheeftiyan diri yani koofartiye waqaala nabiy naw may ka golay lahuma limucaadin wa abi musa may ngaray yafsira dacwada fududeeya walaa tucasilan fududhayten wa fiha fi sanati alcaashira wafi lati fi o qablaha qabla alcaashira hatiya kasurat lwufud lcarab carab wasiyaalkeeda badati وxaj نabiy nabag xaji xajat alwada xaji وaadaba nabiy nabag hudbaki khudbatan khudbiya khudbaki khudbadaasoo bicarafa carafa ku khudbaki calama nabiy nabag baray annaasa dadku bari fiya fi lkhudba katiiran walbadan oo min usuli diini diinka salyaalshay ka bari wa furuuci wa min furuuci furuuci diin diinka faracyaalshay ka bari wa fiha fi sanati alcaashira tuwafiya waladuhu waladu nabiy nabag unusi la obsad ibraahimu eh yani waa kay masala usi oo ibraahim ee la obsadi waa unukin kudamboy kurikin kudamboy rasul kundi madaw ibrahim famin mariya kilkimdiya ku ahaadin tajhizu jayti usamata usame ciidinkay diyaariyaw shay hada maxaluhu wa mabxasuhu jahaza rasuulu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulka iya diyaari qabla mawti mawti rasuli rasulka dhimashadiis horteen jeyshan ciidan iya diyaari jeyshkaas multabisan dhehem bidiyaadati usamat ibni zayd usamat ibni zayd inganshay ka dhehem waa mara nabiyu nabag amri sala allahu alayhi wasalam o oh, yani wa ka masalan bsami amri an yasira ini idin socdo ilaa ubna magaalada ubna leraw ini socdo haytu makan kutila walid walid usama usama walidilakdilay oo ah zayd usamat n zayd zayd bin xarisa mawla rasul wa sala allahu alayه wasalam wa kana fi jaishi ciidanka dakis may jaray oo kurikan dhalinyarka landhiibi kibaaru saxaabati saabtukooda uwi iya ka jari min almuhaajiriina muhaajiriin e walansaari ansaar e mitaal ahaan asaabta dadkan kuwin ay kumide waabi bakrin wacumara waabi cubaydata wasacdin min casharati lmubashiriin faactarada jamacatun jamaaciya kahorkooyen calaa riyaasati usamata usama madax kadhikow shay kibaara saxaabati asaabta dadka wiin la fiiriya madaxna kadhikaw walaal huwa usamana shaabon dhalinyar iye lam yatajaawaz huwa usama weli ingudubne assaabicata casharata mi todoba ingudubna min cumri umrishay raisnimada manaha matusiyaas falo matusiyaas ofka madax lakinkadika imaam lakinkali hoogadeer manaha dadkudhawaso fal badan matusiyaas laakin xikma oo rasuulka ogi sala allahu alayhi wasalam iya kuley amir lankadiki usaamo nog yarahay abubakar say la fiiriya cumar say la fiiriya abu cubayda la fiiriya sacd bin abiqas dadkii oo noolin jini galaasan la fiiriya usaamo madax lankadiki wa aawshe medaaki shahidi kalkun ha aartlo aawshaya madax langadigi mel xikmadka jar kule allahu yaclam amira langadigi asaabto kalkun walaaka dooden meerena asaabto wiin baroogan odayaalki baroogana may lankin unugyarokun amir langadigi erin falama calima rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulki marki ogaadi bidalika alictiraabi kahorkooyawkaas marki ogaadi yakadib nabiy nabag dhiri fi alaban dhiri fi alabkaas oo shadiidan nabiyu sala allahu alayhi wasalam lah lilasaabi mengala istawso in isdirdaarima bi bi usamata khayran khayr in isdirdaarima adi lanka ani dooradi isin nay wala saame khayra in isdirdaarima kushaantan may wali fa inahu ina usama min khiyaarikum doorkinga kumida adi mana dhalinyara dan ingaymaayna haan doorkin eho ana doorodaayo xulubaw iya kumid ey adi mana walam yatima mataamnagana lihada ljeishi jeisin kan e safarki min taamnagana fi ahadi rasul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shay samin shay safarki mantaamnagna a lima may wali liana almara la jira ya badaa huwa maral bilaawday huwa anabiya bilaawdi amanti safarki ciidanka baalafadayd rasulkaas jiridi xataa faraka anabiy nabog ilaa kufaargo reed addunya addunya kufaar waintaqala anabiy nabog reed nguur ila daar lbaaqiya min daar yani waintaqala anabiy naboga guuri min adar faniya daarti tabaasa ee dunyaha ise guuri ila dar lbaqiya daarti baadasa aakhir ay galeen guri a jahaz rasuul sala lahu alayhi wasalam ilahi rasul diyaari qabla mawti mawti nabiy sala lahu alayhi wasalam rasuulka geeridis ofeel jeysan ciidan diyaari jeyskaas oo dheehan bidiyaadati usamati min zayd xabiibi rasuul sala lahu alayhi wasalam ay yani xabiibi rasuul yani ay wabni xabiibi kili jeelay anog shaynahay lamadiyoba rasuulka jeelay usama usama iyo neo yani zedka rasuulka idin jeelay boosiya kumid haayeen zed rasuulka odoonko leeyahay odoonko yani waa rasuulka leeyahay zed horoy ilaa hataa onog kuwa dhado zed bin muhamed berijari marki demtiyadahaykulukunasaki zed yani bin xaaris aw shaydanka dari oo rasuulka idin jeeladi jari oo geesanahay islaamka id walbadan angobadi ilaa isku shahiido diinta ilahay indhaga isku shahid halgimaayo macnaha hadan arikis yani boorti la geliyay khaliiflakuhalitan rasuulka jelay usaamo jel yahay wakana fi ljeish jecel rasuulka sala allahu alayh wasalam usaama galo yani usaama aadis may haytay barakat lxabashiya umu ayman yahay umu ayman maya koriday rasuulka koriday sala allahu alayh wasalam rasuulka marki aadis damatayli jir-ay lankia barbaari may haytay umu ayman yaha koridi manaa rasuulka sala allahu alah wasalam indooshmantia faydiya dhugow umu ayman dhagaalay asali saas daraadi mer jaray hiya umi bacda umi aaday bacdishi aaday weeraay manaa umu ayman umu aymanti adoomaytisahaytay saasan barbaar biya adkana ma dhali usaama dhali eedan jilayde wa kana fi ljaysi maalin kumid e maalmo ya yani usama isoo nog yareeyi yani waa ka rasuulka siyaa ka wadaayo hay xasan gabalko kaga wadaayo usama dinigo kaga wadaa ilah lamada jilaadin jila waraa markal may haytay maalintoo yani soo yani dareeraw yaha kufi dagrami yani aisoy unuga nkaaha kutirtir mana di mankane matirtir rasuulka kay kutirtiriya daali yani e, saarayhay mana liberti saaray saaray kon eedan jelay rasuulka sala allahu alay wasalam kul hooba barbaari yani waako geesi ciidanka ladirahay madax ladirikaay wa kana fi ljeishi ciidanka daadis may haaday kibaaru saxaaba asxaabta kuwooda uwin iya haadi waa mara nabi nabad amrayga usaami amri an yasila huwa usaami ini socdo usaami ini socdo su iidinshaysa jiraan ilaa ubna magaalada ubna dheran socd xaytu makaan socd qutila ladilay waaliduho waalidu usaama usaama waalidhay oo zayd bin xarisa melikishahida khaswatu muta mahay milak mut meeliyadaha jeelan diri kolku oo kumaankun ciidan alka diri meel nimankaas oonaya nasaartaas e eh, oo yani waa kay ku aarsoy ku aarsoy arabtaas rasaasiniinta ku aarsoy lili wakana fi jaish ciidanka dhaadis may ka jiray kibaar saxaaba saabtagooda uwi min almuhaajiriina muhaajiriin ka koobon walansaar min alansaar ansaar ka koobon wadalika ka abi bakrin abi bakr oo kale waka cumara cumar oo kale waka abi cubaydata oo kale waka sacbin sacd oo kale faاctarada jamacat jamaaciya kahorkooyen cala riyaasati usamata usama ra-iisnimadiisa kahorkooyen kibaar asaxaabati lam yatajaawas huwa usama welin gudubne saabicata cashara kanaftigtumni todobaatan gudubna min cumri umrishay welin gudub odayaalkiruga amir daligiya koorkoon falama calima rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsi marki ogaadiya bidalika alictiraad ogaadiya kadiba nabi nabo dirifay kadaban irif kadabkaas shadiidan bur wagala nabi nabo may ka golay amiirnimadiis soobitin diideen usaama diidansin dhacniideen amiirnimadiis hore iyo awshi amiirnimadiis an dhacniiden adi sala allahu alay wasalam zeedna marki amirka walay muuta macnidang la erin mana kal lamadiyoba khiyaar waayo doorki doorkin waayo doorkin waay rasulka waqala nabiy sala allahu alay wasalam lahum ila usama ngare istawso bihi bi usama usama in isgardaar ma khayran isgardaar amir faylawa ha yani khayr in isgardaar may wali faynahu ina usama min khiyaarikum dooryaalkinga kumid eri isin hang laasin oo doorkin e eh, iyo kumid akhyaarkin e eh, kumid eri walam yatima mantaamnagna lihada ljeji jeshinkan ay mantaamnagna asafaru safarki oo mudo ubnaalanbaafadi mantaamnagn wa fi cahdi rasuuli sala allahu alayh wasalam ilahi rasul jesamisa mantaamnagn lima may walay liana almara lajriya badaahu amara bilaawadi anabiya nabal bilaawadi rasuulka jirika bilaawtay jiridislamay basalshela sheegay yani sonki oo us khaybara sanadki todobaad bilaamay hilibkanka daraasi kaasa haka kahiyalel mana ilaa usu yeegan xataa faraga nabiy nabag ilaa farog adunya adunya farog wantakala nabiy nabog guuray min adaari lfaniyati daarti tabaasay addunyahaje ku guuri ila daari daaran guuri daarti albamiyati baagahaadasay oo aakhire wa may wala aakhire walla xisaabo korme aakhire inti lakabaagahado addunya wali yaal geeda marki la tiriyo wali bin aadam erka nool la tiriyo wali shida la tiriyo wali bacaada la tiri wal noola vele milatalin jeed maana oo wali hadinta kakasbade hadhowtina kameel maraa asilatun hadihi asila ayu jaisin jais e jahaza rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulshay diyaari hu jeiska qabla mawtihi mawti rasuul diyaari jahaza rasuul sala allahu alayh wasalam qabla mawtihi jaisan biqiyaadati usama ibn zayd man kana fi ljaishi min asaxaaba abu bakrin wa cumaru waabi cubaydin waabu cubaydata wa sacdun sacd bin abi waqas khalo nabiy mada xadata bacda dalika may hadirisi faاctarada jamacat cala riyasati usamata kibaar aصaxaaba wahuwa shaab hal safar aljeishu fi cahdi rasul sala الlahu alayhi wasalam la libadi marad rasul sala الlahu alayhi wasalam marad rasuli sala الlahu alayhi wasalam alahu alam